si la rabo weeye caqiiqi in laga cuno waa fiican tahay haddii laakiin ay tahay macadaysa kalsooni dhinacaasi ay tahay awalan waxaan doonayaa in lagu sheego tawqiiqka qudisa iyo isbilaaxisa wuxuu leeyahay laba macno macno ugu horeeyo almacnal almudaabic iyo macnal alistizaamiya waxaan doonayaa xaqiiqada in loo xiriyo labada la gaarsiiyo anaga fasiran marka insha allahu tacaala anagoo sii Thank you. السنة والجماعة خاصة عقيدة مباشرة ثانيا مذهبها والشافعي الحمد لله شيخي كان مفضل محمد ياسين الشيخ أنا عن كتابه أخرى والله عليه الصلاة والسلام waxaa loola jeeday asxaabada iyo taabiciinta iyaga ka soo naqliya abuxasan alashcari ee asi cabdulcali ibn ismaaciil ibn abi basheer isxaaq ibn saalim ibn ismaaciil ibn cabdillaahi ibn muusa ibn abi lbasra bilaal ibn buda ibn saaxibi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam abu musa alashcariya waxaan doonayaa muxamed ibn cabdillah aladiina aamanu wakaanu yattaquun eh, dadkii ilaahay rumeeyey sharcadiisa xaqiiqa u camalfalay kaas ayaa awliya karaamaha maa laga waayo shar maa tan waxaa baxday ninku baahan saxaabada karaamadooda ilaahay saaran hantiisa wudo tan kale waxay tahay eh, horta diinta waxay u baahan tahay sanad sanad hadduusan jirin lahayn cabdullaahi ibnu arab wuxuu leeyahaa lowga lisnaad la qaala man shaaa maa shaa midkii tan kale aan rabo waxaa weeye anaga marka kalama akrin noqoto inaan dulma akrino نقطة أنا مرة كلام أخرين قبضته إن أنا نقول أخرين ويغفر ما دون ذلك ودرك توحيد شيئا على شريان وضوء وعرض عرض ويا كو هذه الله ونك رسول كويس المشركين ويا معاوية تحقيق قصهم على اسم محمد كتاب على الصلاة فصل الدنيا ونقر annaga waxaan sheeganayna ahlusunna waljamaaca qof kasto sheegana ahlusunna waljamaaca taas qof kastoo qoranayo bixi gaargaar ah suufiid oo wax ku sheega waxa wey waa sharciga suuf dhul waxaa leedahaa islaamka waxaa leedaada ninkii ilaahay rasuulkiisa rumeeyey kitaabka ku dhaqmay oo ummadda carabkiisa iyo lisaankiisa gacmihiisa ka ilaaliyay kaas waxaa leedaha waa suuf la sheega waa kaas dadka kaasisana laga rabo waa si la rabo weyo laakiin anaga dee jaab iyo wax lagu leegayo jaana ma dhihaya suuf yaa ismaacawurkaas tan kale waxaa wey oo dhahaayo oo boorwaanada ah horta marka hore waxaan doonayaa horta eh, in si aan u sheegay iyo aan firiyo su-aalihii la soo wadan waxaan rabaa inaan ka jawaabo haa eh, ilaahi subxaanahu watacaala qof muslimna in la dhibo uu sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid eh, warinaya imaam albukhaari fii jawaahir albukhaari wuxuu leeyahaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa haddaan leeno annaga musliman ayaan nahaa maya muslimintii gaal ee taraa shaekh abdulqaadir jilaani ayaa caawudaya horta waxa sheekh abdulqaadir jilaani caawuda midkan horta ma jira wax caawudala jira kow in cadeen rabaa oo ninkii caabudaya waxay intaas yar cadeeyo hadda waxaa laga yaabaa dadkan waxay awoodayaan sheekh cabdulqaadir diilaan nin ma cawdo cabdulqaadir diilaan waa nin oo makhluuq ah makhluuq seen ma cawdila hortana ha laga baraarugo shacab ahaan ha waa in laga baraarugo weeye ko tan kale waxaa la leeyahaa culummo badan oo fadhiyahayo ilaahay eh, in la raacayo la raacayo haddee ayaankii waan raacaynaa rasuulan uu soo diray rasuulkaasna waxaan abalfalaynaa kitaabkiisa iyo qur iyo soo siiya kitaabka xadiidi iyo culamadu ee loo soo guurisay abaashooda intaasaan bixi karno maxaa rabaa in laga jawaabo kitaabka lagu magacaabo kitaabka tawxiid waxaa ku qoran masaladii toban iyo shanaad inay yareeyeen asxaabada mid aan garanay ilaahay qaabka loo caabudo ilaahay qaabka loo caabudo ma aysan garan karin intooda badan macnaha wuxuu soo qaadaya xadiidka mucaad mucaad ma garanaysa rayaana xaqi addoomo u ku leeyahay wuxuu maya ilaahay rasuulkiisaa garanaya haye xaqi addoommo ilaahay ku leeyihiin ma garanaysaa wuxuu yidhi ilaahaa garanaya markaasuu rasuulka sala allahu calayhi wasalamna wuxuu yidhi xaqi ilaahay addoomo u ku leeyahay waa inay caabudaan ilaahayna waxaa laga rabaa ninkai caabudo inuusan cadaabeen markaasuu wuxuu yidhi xadiidkan ummaddu ma sii gudbiyaa mayaha oo gudbinayda way tala saareen oo kutashanayaan iskada marka wuxuu leeyahaa shiikaasi sheekh wuxuu leeyahaa maadaama ninkan oo saxaabiga ahaa aakhiru cumri ayuu jawaabay asagoo qowl uu qaranaya asxaabo badanaa saasay ku baabacday oo kuwii jihaad shahiido waayay iyo kuwii dhimanayo tuuramaaya kuwaasina maysan ogaanu leeyahay arrintan haddii laga jawaabo waxaa qeyb ugu hormaanaya ah imaanaya nabi calayhi salaatu wasalaam xadiid oo saaraya bayhaqaya nina wuxuu yidhi naagta soo ku dhaartay macnaha inaan kusoo soo tagay naagta galmada ilaa xiin zinadan ka dhaartay markaasuu ninkii ugu hore ugu hortagay oo u sara lagu yidhi naagtan hadalka kuma banaano eh, ayaa cali loo tagay habeen maalin nabada loo gudbay marka dhantay naw wuxuu yidhi eh, أصحابي كانوا نجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم نوع عمالية عندنا الله يقول توحيد إله حتى لعب وليس نعظم أنا جيتوي إنا كجواب الله إلا maasha allah nimanka eh, wadaadadaas waa hadleen su-aaley keeneen eh, su-aasheedii horena waa taallaa akifnaa yaquuf madad yaa jiilaani ninkii odaga asagoo ka jawaabi maalintii ayuu yiri toddobaadka dambe u dhigtay aniga marka kuwaodaan ka jawaabaya taydiina waa u dhiganaya waa ku soo celinaya markaa karaamaat alawliyaa saxaabadii nabiga annagu waa u naqaanaa inay yihiin awliyaa saxaabata rasuulilaahi hadday wiilasha xasuustaanba toddobaadkii hore waan ka hadlay xataa abubakar iyo cumar iyo cali awliye ahaayeene maxaa hala tuugayaa yidhi su-aashaasaan weydiiyey marka annagu asxaabu rasuulillaahi waxaan u naqaanaa afdalu jiil fii hadi lumma jiilkii ummaddu maxamed ugu fadli badnaa khulafaa raashidiin iyo cashar almubashariin awliye ma ahayn saxaabadii nebiga su aasha wiilkii uu weydiiyey wadaadka ma ahayn laakiin hadalku wuxuu ahaa nebigu weligan raaca ma dhihine oo hal saxaabi farta kuma fiiqine maxaa adinku uga isugu dhegantihiin jiilaani buu weydiiyey maalintii haddaad xasuus leedahay ama meesha idinkugu jirto waxaa kuu soo haray abtirsiga maxamed cabdiwahaab aniga kaygaan garanaya mustafa cali caanood shire gulaafi cabdillah allamagan dalal diini <laughs> ninka aad u abtiristay waa sheekh xasan alcashcari adiga maha magacaaga maada sheegi qarnigii saddexaad buuna noolaa dhegeysa ada waxbaad aamus adiga waad hadashee diinta hebela loo abtiriya maaha maxaa cabdiwaab aniga maaha adna aba xasan alcashcari ma tiid waxaan maanta ka hadlaynaa waa qaala allaahu qaala rasuulu llaahi waxba meelaha ku galgalanina waxaan rabaa marka waxaa su-aashaas saddexaad ay ahayd sababta qof ashahaadanaya uu ku gaaloobay nin qur'aanka u yaqaanaa tahay ilaahay aayaddiisaad akhrisay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma cafiyo in loo sharig yeelo wixii ka soo harana wuu cafiyaa ninkii shirkiga ku jira ee mushriga ee muslim maahana waa kaafir hadduu ashahaadanayo ka waran marka isagoo mushriga shirki ku jira hadduu shirki ku jiro ashahaadanayana seebuu noqonayaa shirkigaa baabi'inaya shahaadadii oo maxaa daliilu ama ah, af soomaali maya qaala allahu tacaala dheghiina fura qaala subxaanahu wa tacaala lain ashrakta layaxbatana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin qur-aan inaad ku qoso shabaab lain ashrakta haddaad alla u sharig yeesho nebi maxamedow layaxbatanna camaluka camalkaagiibaa hoobanaya walatakuunana min alkhaasiriina kuwa khasaaray baanad ka mid noqonaysa oo hoogay shirkigu muxuu tirtiraa camalka laa ilaaha ila allah waa camal qawli a ah waxaa ilaahay aayad kaloo ku yidhi su-aasha u gudbi doonaa sidaa dulqaati ilaahay wuxuu kaloo yidhi walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun idan nin shirki sameeyey shahaadateen waxba mata munaafiqii bays waxbu tari weyne waad garanaysaan cilman wa naqlanba ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira maalin walbana waa shahaadanaya ashahaadadu waxay ka kooban tahay nafyi ithbaat nafyi aluluhiyati camaa siwa allah wa ihbaataha lilaahi waxdahu bilaa shariik dhammaan ilaahnimo in cidaan allah in loo diido cibaadoo dhan alla keliya la siiyo adinkuna waxaad siiseen haddaad suufiyatihiin kuwada awliyada caabuda dee awliyaad siiseen waa midaan idinku haystaba waana kanaa inaad awliye caabudeen halkaanaan ka akrinaya kitaabkan waa kiini munaaqibka ee fududaat arabbaniya kitaab anigaan jeebkay kala soo baxay maa fuyudaat arabbaniya waa munaaqib waa kitaabkaad ka barakaysataan baan u malna arbaco walba adinkaa sidaa yiri nin internet kugu jira arbaco kastaan akhrisanaa nin saaxiibkiina yiri wax aniga aan samaysta ma ma qiranaysan inaad ka barakaysataan subxaan allah dhegaysta marka wa amrii amrullaahi amarkaygu waa amarkii ilaahay jiilaani baa odhanaya dhegaysta wa amrii amrullaahi amarkaygu waa kii ilaahay in qultu kun yakun in qultu haddaan idhaahdo kun ahow wuu ahaanayaa buyidhi subxaana allah wa kullun biamri illaahi wa kulli biamri illaahi dhammaan amarka alloo dhan fa axkum biqudratii waxaan ku xukumaa aniga qudraddayda iyo awooddayda yaa yidhi jiilaani waa majaas bay dhaheen arrintan shiikhu waa yidhi xaqiiqa maana majaas waay xaqiiqadii dhegaysta marka wa kullu bilaadi illaahi mulkii xaqiiqatan wa kullu bilaadi illaahi dhammaan dhulka ilaahay mulkii aniga leh xaqiiqatan xaqiiq ahaan majaas miya wuxuu yidhi xaqiiq ahaan dhulka ilaahay aniga iska leh wa aqtaabuhaa min taxti xukmii wa taacatii aqtaabtii maamulayaashii caalamkan oo dhan maamulayana aniga xukunkayga iyo taacadeedii ku hoos jiraa jiilaani baa sidaa yidhi bay yidhahdeen kitaabka munaaqibkay ugu taallaa caqiid ahaanna waa ugu qanacsan yihin laa ilaaha ila allah wax ma u taraysaa ninka rumaysan jiilaani baa koonkan maamulo iska leh maya ninkaasu jiilaani ma caabudin mase ma caabudin ilaah aan allah hayn buu caabuday qaala subxaanahu wa tacaala walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka idan min aldaalimiin ilaahay sokadii ha u yeedhan nebigo waxaan waxna kuu dhibi karin waxna aan kuu tari karin haddii aad sidaa yeesho daalimiintaad ka mid tahay adigaaba daalimiinta ka mid cidaan alla ahayn bay u yeerteenoo waxay yidhaahdeen jiilaani oo maganta waa duubanta hadday ka doodaanna wiilashan laakiin inay ku qanacsanyiin baan u malay kaylaani oo maganta libaax baa tahay wixii nalaaca liqya jiilaani meeshii looga yeero joogow jiilaani wixiina maaga mud mudya jiilaani dadkaasu jiilaani ma caabudaan mase ma caabudin ma hawe iyo riya mase waa diintoodii waa okey nin loo yeerto yeerashadu makhluuq loo yeertaay waa cibaado haddii alle keliya loo yeertaana waa cibaado alle keliya loo yeerto haddii ilaahay khayrkii loo yeertana waa cibaado ilaahay khayrkii la siiyey idan waxaan ku haysannaa yaa caabuday jiilaani yaa caabuda kuwa u yeertay oo wax u gowracay ee magan galay baa caabuday oo la yidhahdo suufiya alqabuuriya almushrika hadday ilaahay uga toobad keeneen fa ina allaha tawaabun raxiim ilaahay waa toobad toobadooda aqbala caalamkan waad ka tegaysaan laba maalmood baad joogtaan iska difaaca mabda'iina hageline rag iska celi iyo rabbi ka baq isku meel ma galaan bay soomaali dhihi jireen rag iska celiyaysan idin qaadin aayaad ilaahay baan akhriyey subxaanahu wa tacaala kaadi sheekh aayada ilaahay baan akhriyey yaan cidan aan lahayn loo yeeran yaa u yeertay haddaad tirahdaan adduunka aydan ku jirin waa inaad beri ka noqotaan kuwa u yeertaan u haynaaye taa waa mid qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi man maata ninkii dhintay wa huwa yadcuu min duuni illaahi niddan waa xadiis saxiix bukhaari ku yaalla ninkii dhintay isagoo ilaahay khayrkii u yeedhanaya dakhala naara naartu galay xadiid kale nebigu wuxuu yidhi xadiidkii taariq ibnu mushaym ushaym man waxada allah ninkii ilaahay waxida balaadu fiiri man waxada allah ninkii alla waxida wa kafara bimaa yucbadu min duuni illaahi oo diidoo ku kufriya wax kastoo alla sokadii la caabudo xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allahi casa wajal naftiisa iyo maalkiisuu badbaadiyey xisaabtiisuna allay u ahaatay subxaanahu wa tacaala idan man waxada allaha waa shardi ah ilaahay keliya ninkii caabudo u yeerto magan gala ninkaan alle keliya caabudin ee u sharig yeela mushrik baa la yidhaahdaa ama ha shahaato ama yuusan ha shahaadan dhamaado hal daqiiqa ii dhima xadiid baan gelinaya halkaa daqiiqana qaala calayhi asalaatu wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illaahi xaruma maalahu wadamahu xisaaba ala allahi casa wajal su-aashaydaan ka gaarsiinaya marka su-aashaydu waxaa weeye akifnaa yaquuf madad yaa jiilaani micneeya oo dadka u fasira waa ka bax بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد waxaan rabaa inaan adkeeyo annukana waxaan haysanno kitaabu tawxiidka kutubka la yidhaaho iyo ka shubahaadkaba waa haysanaa nuqdooyinaan ku haysana baa jiraan in laga jawaabo waa la rabaa oo midaan haddaan sheikhaan uu sheegay ay ka mid tahay qoftana waxaa la rabaa inay xaqdoon ahaato ilaahay wuxuu leeyahay walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa buu ilaahay leeyahay qof kasta nafteeda xataa inay walow calaa anfusikum ilaahay mar kale leeyahay naftiinnaba allaha ka dhigay waa inaad cadaalad fashiinu ilaahay leeyahay waa in horta aadan loo ninka muugta waa inaan usacabtuminna xaqa waa inaa usacabtumta horta dadka shacabka meela joogo middaas baan leehay middan kale u nagu heesto waxaan leenahay qoftu haddaysan aqaanin horta majaaz iyo xaqiiqo aysan kala aqaanin maxaa lagala dooda hadduusan kala aqaanin culuumulcarabiya waxa lagala doodaya muxuu yahay haddaantan haddii aan uga jawaabno manaaqibka wax ku yaal waan ka jawaabaynaa musdafa maquqanca ah, waa ka jawaabaynaa kelimadaas asaa laga rabaa haya maya inuu yidha asaa laga rabaa haddii aan uga jawaabno si waafaqsan bilkitaabi wasunna ma qaadanayo mase ma qaadanayo middaas waa in laga iskaga jawaaba horta waa inaanan la iska qaylinina biladilla waa in lagu qayliya bilaahi calaykum waxaa kaloo la rabaa in adilada kashfu shubahaadka iyo aan ku haysano kitaabu tawxiidka waa in nagala jawaabaa oo midaan ay ka mid tahay asxaabta akarkooda tawxiidka ma aysan garahin waxaa ka mid a ibnu baas wuxuu yidhi min laga soo bilaabo wixii ka dambeeyey quruunu mufadala ilaa zamanka laga soo gaaro sheekh maxamed ibnu cabdiwahaab raxmatullaahi caleyh laga soo gaaro wax muslima la heli maayo waa in middaas idaan laga jawaaba maxaa yeeley jamaacadiisuu ka tirsan yahay annukaba waxaa nagula haysta jamaacadan ku tirsanaa waa wixii lagu haystana waan ka jawaabaynaa waxaa ka mid a oon haysana waxaa ka mid a may sheekh mustafa wuxuu leeyahay qofti laa ilaaha ila allahu tira walaalkayn waaye haddana waxaan inii sheegaya mustafa intaan meeha joogto inuu gaal u haysta baan inii sheegaya kutubka waxaa ku qoran la yidhaaho adduraru saniya fi lajwabati waxaa ku qoran kutubkaas la yidhaaho juska koowaad waxaa ku qoran nin kasto ninkaana soo gelin dacwadan asheekh moxamed ibnu cabdiwahaab soo gelinin fa huwa kaafirun xalaal dambi walmaal kutubka waa yaalla waan keenayaa biidn illahi tacala haddau iido waa yaalla waa marka waa inuu mas'aladaas ka jawaab yaa laynii sheegin been yaa laynii sheegin wuxuu qabaa calaa wajhil ardi inaan muslim laga arkaynin sheekh mustafa ahay yaa been laynii sheegin yaa been laynii sheegin wuxuu qabaa inuusan nin muslima uusan adduunka joogin ilaa jamaacadiisa ninkii gala maahayn yaa been laynii sheegin bilaahi calaykum adduraru saniya inuu ka tirtiro baan rabnaa su'aalahu noo jira baa haddaan ka jawaabaynaa waa inuu dhagaystaa marka lama rabo qosqosol iyo beebeen lama rabo mustafa waxaan ku haysanaa takfiiru lmuslimiina caammatan biajmaciha wax laga reeba lahayn intaan madaxa madow ilaa qofta caqiidada asiga u ka saada maahine kaafir waayo xalaalu dami walmaal kutubkaasay ku qoranta waynu ka tira bilahi aleyku waana ku jawaabo su-aashana wadaadkana ugu daya hadduu ilaahay madad yaa jeelanin waa u soo naqaa hadduu ilaahayra biidni illahi tacaala waxba yaa la yska gongabani xaqa lagama gambaano waa la caddaynaya ay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الكرام اجمعين وبعد سؤالي umada dhegeysta dhegeysta dhegeysta dhegeysta su-aalihii aan jawaab su-aalihi aan weydiiyey yaa ka jawaabay abtir dhow maxmed gaarsiin anaa is abtirnaa ninka warkaas dinbiya aduu is aftiri karaa hooyadii abdiin baa loo baahanya meeshaan oo nabo maxmed gaaraysa kow taasa in la ogaado wey halkaa ay dhigo tawxiidka waxaan weydiiyey haddan waan ka rabaa shuruudu tawxiid waa inuu kitaabihii iga aqriyo aan kitaabaan ku akrinayaa haddii ase hal shar uu ka tago waan ummaddan u sheegaysa halkaasi daraadna waa gaabsanaa cod daraadna waa gaabsan codkeeda dogaaban yahay wa amrii amrullaahi aniga amarkii waa amarka ilaahay wixii ilaahay uu soo qadaray baa ah wax xun ilahay khilaafkay ma jiraan wa amrii amarkeeyaa amrullaahi ilaahay amarkiis wey wixii asaga uun keenay baa ah ma khilaafa karo ninka ilaahay xuunkaas uu oo ka hor tago waa murtad in qulta ilaahow haddaad dhahdo kun noqo yakunta shayku ahaanaya yaa dhahay kan dhahayaa waay ilaahay ku hadle in qulta haddaad dhahdo kun yakun hadda fiir ninka wuxuu mugta kuntu runtu waxaa leeyahay buu leejir tan horta waa in laga ogaado way halkaa kabadharu way inuu boojeenaya wuxuu waa inuu caqiido inuu kusuuq biyuu doonayaaba wa kullun biamrillaahi fahkum biqudrati wa kullun ay kullu maa sadara minii wixii iga soo fulay multabisun biamrillaahi ilaahay amrkiisuu ku dheehan yahaa fahkum adigu xukum biqudrati ay biqudrati rabbi مسكي أواتس حكم ويوحي يقصوا إلا إله باكيني ماشي مضافة حتى شيخ بقدرة ربي ربك هي أواتس حكم ويا دي أو قدهاي مددنا يا دي محي أنا كجواب إليسو وما إليسو horta sheeg waxaa loo baahan yahay inuu sheeg macani la fahmo oo ujeedin laga wada in la ogaad baa loo baahan yahay madadya jilaani iyo wax badana la sheegaya madad hortadaan macneeyo meeshaasi ficil amar oo faacil ilaahay loo celinaayo iyaadaasi meesha muraadu musudalada meesha ka xadfan haddaan macneeyo madad anta ilaahu ziyaada yaa allaahu ilaahayow ilaahu u ziyaada darajata aljiilaaniyi sheekh jiilaani darajadiis ilaahu ziyaada waqifnaa ilaahu noo gargaar yaa qawsu halihii gargaarayo aawo xil sheegaya marka shirki la sheegaya aawo waa la lagu celaa dhegeysta dhegeysta waa lagu celiyaa dhegeysta beenyaa la daldalin hala dhegeysto wax faacilka ilaaha loo celiyey jabdiqaar diilaan waa loo ducinaya asaga loo ducinaya maxaa la caawudaya ya maya akbar maxaa waay macnaha in fasir soo ma adiga dhaxdhaxaadiyaa tahay ka leexa wax waxaan doonayaa ala alla taala ilaahu mahma hita lagu dhaxdhaxaadiyaa tahay adiga nusba ilaaha khayr fiye inuu soo qandhigo oo tiriyo hadan fadwada yahay ay tiriyo asiga inuu laqbeeyaa laga rabaa haddii anagu uu laqbehayna diido annaga su'aalahan ka jawaabna ogaadaya ummada dhigin su'aalaha laga jawaabaya asiga su'aalahiin inuu ka jawaabaa laga rabaa marka بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaad moodaa qabuuriyiintii inay gubteen war waxbaa idinshu idinku haystaa aniga waxaa idinku haystaa waxaan aad ilaahay hor ugu shariig yeesheen meeshii looga yeero joogow jiilaani ma la dhahaa mariya maxaa u inkiraysaan aamusa adinka waa idin weydiiyey aamusa meeshii looga yeedho joogow jiilaani ur soomaalidu ma tiraahdaa wixaadu shirkiya ma ilaahay kayrkii ma loo yeertaa dad badan ma u yeertaan ah. warniyo ilaahay ka baqa marka adinku ilaahay u toobadkeena kow waxaan u soo gudbayaa waxaan u soo gudbayaa mawduucaan u soo gudbayaa eh, waxaan idinka rabaa aniga waxaad tidhaahdeen saxaabadii nebiga waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo fatxulmajiid inaysan saxaabadu nebiga garanayn ilaahay xaqiisa kadabta cala allahi wa cala rasuul wacala sheekh ah, war waa kan soo geliya culamadooda soo geliya yaryarkan waa ninkaan buruux baa sii u banneeya dinkana saaxiibku marka aad ii dhegaysta marka waxaa cad buu leeyaha saxaabigii dhegaysta hadda soo jeesta anigu waa idin weydiiyey laba xadiid iyo laba aayadood waxba kama ydan sheegin man maata wahuwa yadcuu min duuni illaahi nidan dakhala aamusqof ah, ah. mas-uula maxaa loo keeni waaya ilmo yaryaroo si qaynayama intaa hadlaysa waa aamus adiga adna aamus man maata wa huwa yadcuu min duuni illaahi nintan dakhala naar waa xadiid saxiix bukhaari buu ku yaallaa maxaad uga jawaabteen warka nebiga waay calayhi salaatu wasalaam waxaan kaloo idin weydiiyey xadiid kale man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illaah xaruma maaluhu wa damuhu xisaabuhu cala allahi caza wajal ninkii yidhaahda laa ilaaha ila allah oo ilaahay kayrkii aan u yeedhane ku kufriyo wax kastoo ilaahay khayrkii la caabudayo naftiisa iyo maalkiisa waa badbaadi ma warkayga amase waa warkii nebi maxamed warka nebi maxamed baan idin weydiiyey ninkii ilaahay khayrkii u yeerta naar buu gelayaa waa mushrik maxaa uga warwareegaysaan majaas maqaar maxaa meelaa ugu warwareegaysaan kow waxaan u soo gudbayaa hadalkii ku yaallay maxamed bin cabdullaahi kitaabkaa sheegteena la yidhaahdo fatxulmajiid dhegaysaate inaan akhrisanna dhib ma leh aniga qur'aan baa shardiya maxaa cabdiwahaabna ma difaaco ibnu taymiyana ma difaaco nin walba ibnu xaraani nin walba ilaahay buu la hortegaya tiisa adiga taadaa qabriga la tegaysaa laa ilaaha ila allaahu maxamedun rasuulullaahi afkaad ka tiri jiilaanina waad u yeeratay yaa ku yidhi u yeedha jiilaani yaa ku yidhi uways u yeedho yaa u yeedhay yaa ku yidhi magangal yaa ku yidhi u gowrac ma jirta haddaad tirahdee been baa sheegaysaan caqiidadiinaa ka been sheegaysaan aamusa markaad hadlayseen aniga idinama qasin intaad hadlayseen idima qasin ilaahay khayrkii baad u yeerataan baan kugu haystaa maxaa cabdiwahaabiyo ibnu taymiya iyo wadaadkaaddaa sheegaysa abu xasan alashcariyo sheekh cabdiqaadir uma haystaanna laakiin adaa caabudaya adaa u yeeranaya aniga sheekh iyo awliye ilaahay aniga col uma ahay awliya allah waa saaxiibaday alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waxaan adinka idinku haystaa iyo sheekh maxamuudka dhuusamareeb jooga iyo kiina kale hargayso jooga iyo midka halkan jooga haddartaan waa jiran yahay la yidhi yaa idin yidhi ilaahay baa jiilaani loogu dhowaadaa yaa idin yidhi uways baa la caabudaa yaa yidhi awliya alla adeeg baa la dhahaa jawaab su'aashaan kale oo hadalkii ninkaan ood caqiidaysantiina wa maa fawqa asamaawaati kullaha aada u fiiriya warkaas waa caqiidadiinna anigu waxaan ku haystaa waa caqiidadiinna annagaa rumaysan baa tidhaahdeen ku dhaqanna anigu waa ku kufrinayaa ninkii taaquud caabuda ilaahu muu ahaado walaalkay adigu ku kufri ninkii waxaan ku dhaqmay haddaad diin leedahay washaahadtu waxaan arkaa maa fawqa asamaawaati kullaha waa damma ma aha washaahadta ma aha fiiriya haddaad luqadda garanaysaan wa shaahadtu maa fawqa asamaawaati kullaha yacni waxaan arkaa samaawaadka dushooda waxa saaran oo dhan kadaalcarshiyi waalkursiy waa sidaasoo kale carshiga iyo kursiguba fii tayi qabdatii cantoobadaydu ku jira jiilaani baa yidhi kufriga ka weyn oo aad rumayn lahayd maxaa waa aada wa shaahadtu maa fawqa asamaawaati kullaha waxaan arkaa samaawaadka o dhan dushooda munaaqibkay ugu taallaa wayna akhrin oo ka barakaysanaya kadalcarshiyi waalkursiyi fii tayi qabdati sidaasoo kale carshiga iyo kursiga allana cantoobadayda ku jiraa gaalnimo ka weyn ma garanaysaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun war toobadkeena wax lagu adkaysan ukaabiya waana laku buuqay iyo wakiil bay rabaa inay raadsadaan u kaadiya ilaahay u toobadkeena niman yahow waxaasaad diin ka dhigateen rabbulcaalamiin baana arrintaas idinkula xisaabtamaya ummaddii baad lumiseen dadkii baa meyd u yeedhanaya meyd ku tawasulaya waxaa kuu soo haray xadiidkaadi weyddiisay oo macaad ibnu jabal waxaa cad buu leeyahay kitaabka ku taalla xadiidkaa saxaabadu badankood inaanay garanayn ma aha xaqa ilaah iyo gaalnimo inuu u taliyey xadiidkan maxaa yeele wuu qariyey rasuulka allah ma bishaareeya maya buu yidhi laa tubashirun fayatakiluu waxaa laga yaabaa inay isdhigtaane markuu dhimanayey buu sheegay mucaad ibnu jabal radia allahu canhu isagoo ka baqayo ilaahay qiyaamaha inuu u qabsado ee xaqullaahi cala alcibaad saxaabadu maxay ka islaameen shirki bay ka tageen allay caabudeen way yaqaanaan ilaahay keliyaoo la caabudo adinku waxaan ku haysannaa qabriga ka tagya awliyada alla keliya caabud nasraaniga waxaan ku haystaa nabi ciise ka taga cibaadadiisa alla keliya caabud intii aan nasraaniga ku haystay baan adinkana idinku haystaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أن dadweynaha na daawanaya ee u yimid inay xaqa fahmaan dhinaca uu ka jiro waxaan ka codsanaynaa inaysan buuqin haddii takbiir la qaado waxa aad qaadaysaahi waa qowl xaq ah waa wax wanaagsan laakiin hadalkii lalahaa kaadaa ka kor noqonaya waxaan leenahay hortaa ha la aamuso tanka labaad qofkii hadlaahi wuxuu rabaa in baadilku kor noqduu rabaa qofkii hadlaa wuxuu rabaa in baadilku kor noqdo ciduu taageeraya war ilaahay taageer war rasuulkiisa taageer war diinta xaqaa taageer war cidna ha u tacasubina ilaahay ka cabsada dadweynow bismillaah markaan u soo noqonno su'aalaha uuna weydiiyey sheikhu waxaan leenahay waxaad mooddaa in diinta aqoonteedu ay nagu yar tahay barashadeedana aan u baahan nahay haddii aanan sidaas dhihin qur'aankii haddaan ka hor nimaadno oon axaadiistii nabiga ka hor nimaadno sala allahu aleyh wasalam oo aan wax allaale wixii xaq ahaa ka hor nimaadno ee aan idhaahno markaas war baadilaad samaysay baadilaad samaysay waxaa weeye waa inaanan diinta ka warqabin allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku leeyahay walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alard haddii dadka qaarkood qaarka kale ilaahay uusan ku difaacaynin dhulku wuu fasaadi lahaa waa baabi'i lahaa ma ahan dadku inay sinan yihiin dadka qaarkoodaa wanaag leh qaarkoodaa ilaahay jecel yahay qaarkoodaa gaalaa qaarkoodaa munaafiqiina qaarkoodaa cusaad ah qaarka wanaagsan in lala saaxiibo oo lagu dhowaado oo lagu xirmo ilaahay baa faray ciddii doonaysaa ilaahay inaad ku xiranto dadka wanaagsan oo ilaahay jidkiisa ku socda ku xihan haddaadan doonin ee aad tidhaahdo waa baatil in qof la raacay maalin kasta waxaad leedahay ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim beenaad ka sheegaysaa haddaad tidhaahdo allah subxaanahu wa tacaala dadkiisii wanaagsanaa ayaan wax ka sheegayaa ama lama raacayo tan ah waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala kayrkiis ayaa wax la weydiistay ama la barakaystay ama yacne waxa weeye alla ilaahay khayrkiisa ilaahay kayrkiisa ayaa wax loo gowracay u fiirso warkaas u fiirso warkaas qofkii xaq doonayo warkaas u fiirso qofkii baadil doonayo allaha kugu koobo qofkii baadil doonayo allaha kugu koobo qofkii xaq doonayo warkaa u fiirso wuxuu leeyahay Ehm, nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu waxay ahay horta diinu muxamedin diinu tibaacin laa diinu ibtidaac nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam diintiisu waa diin la raace diin caqligaada laga raadiya maaha dadka raacay waxa ugu xaqsanina waa dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisii joogay ee raacay ee saxaabada ahaa see u dhaqmayeen saxaabada nabigu calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ma barakaysanayeen mase barakaysan mayn nabiga calayhi salaatu wasalaam candhuuftiisu dhulka ku dhici maynin xaakadiisuna dhulka ku dhici maynin wejigooda iyo korkooday marmarinayeen maxay uga jeedeen tabarug ay barakaysanayaan uga jeedeen cibaado ugama aanay jeedin waa barakaysanayeen raashinka uu soo reebay barakaysanayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam tintiisay qaybsanayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ciddiyihiisay qaybsanayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaarigu ku yaallaa ciddii doonta waa la tusayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ciddii u dan leh inay ku dayato iyo dadkii raacsanaa sidaasay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la barakaysan jiray mana la caabudaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam mana aanu ogolaadin in la caabudo tabaruga iyo tacabudku labay kala yihiin maxaa tacabuda maxaase tabaruga aan kala baranno tacabud iyo tabarug maxaa la yidhahdaa tabarug waxaa la yidhaahdaa wax ciddaanay awood inay leedahay iyo in wax ay samayn karto aad yani waxa weye aadan u caqiidaysnayn awood ah war culammada waxaan jeclaan lahaa horta in kolley waa waqtigu waa iga horreeyey in la weydiiyo shiika meesha uu ka dooday cidda uu yani waxa weye ka tirsan yahay annagu waxaanu nahay dad la yidhaahda ashaacira ashaacira waa maxay warashaacira waa dadkii caqiidada islaamka soo badbaadiyey oo gaalada kula diriri jiray oo weligood soo garab taagnaa caqiidada islaamka waxay caqiidaysan yihiin oo kitaabkooda ku qoran qofkii caqiideeya fargashiga fartaada ku jiraed nuuxnuuxiso fartaadu inay nuuxnuuxisay awooddeeda inay ku nuuxnuuxsatay waa gaal saasay caqiidaysan yihiin waxay caqiidaysan yihiin qofkii yidhaahda biyahan cabaya i oon tiray inuu gaal yahay waxay caqiidaysan yihiin dabka igubay w uu dabkaa i gubay oo awooddiisa igu gubay qofku hadduu caqiidaya inuu gaalya waxay leeyihiin awoodda allah iska leh awoodda allah subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh sidaasay leeyihiin war dadka sidaas leh ma la dhihi karaa waxa weeye daday qofay waxay leeyihiin ilaah waxbuu ii samaynayaa ii awoodaa war wax la awooda lama arkee wax tabarug la yaraaha jira in la barakaysto dadka wan nabiga nabigaa calayhi salaatu wasalaam la barakaysan jiray saxaabadiisaa la barakaysan jiray ii duceeya la dhihi jiray nabigaa calayhi salaatu wasalaam dad faray ii duceeya inuu yidhaahdo nabigaa faray calayhi salaatu wasalaam sayid cumaruu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam walaalkeeyo hanaga hilmaamin markaad dhulkii wanaagsanaa tagtid ducadaada hanaga hilmaamin waad garanaysiin axaadiista hadda waxa weye waxaan wakhtigaa gaaban toban daqiiqaa la yidhi waqtiga dhan waa lagu koobaya waxaad garanaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam cid ka derajo hoosaysa oo isaga xataa aan saxaabi ahayn inuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam aweysulqarani ii duceyda haddaad la kulanto waa maxay ma sayid cumara fadli badan mase aweysulqaranaya fadli badan waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam isagaa ku tawasulka xaggiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagaa ku tawasulay isagaa tawasulay nabigu calayhi salatu wasalam markuu u duceynaya gabadhii yani waxa weeye saydina cali bin abi daalib een hooyadii markuu u ducaynayey nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahow waxaan kugu su'aashay adiga xaq aniga nabig nabigaada xaqiisa iyo ambiyada kale ee aniga iga horreeyey inaad u dhaafto gabadhaas adugu inta naxariisata alla unaxariis inta naxariisata allah u naxariistaa tahay naxariisba adigaa iska leh ilaahow gabadhaas inaad u dhaafto aan kugu su'aashay ayuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam war waxaa la rabaa haddii aanu xaqdoonnahay nahay warkeennu yuu buuq iyo qaylo noqonin haddii aanu xaqdoonnahay inaan weli ka dhiganno cidda aan weli ka dhiganayno allah subxaana watacaala ayaa sheegay waryaa noo weliya in ilaahay baa ay khayrkiisay weli ka dhigteen ay laleeyihin ilahay khayrkiisay weli ka dhigteen war allah subxaana wa tacala qur'aankiisa u fiirsada inamaa waliyukum allaahu wa rasuuluhu haye waladiina aamanuu mase maahan ahan amay qur'aan tahay waxaa noo weliya allah subxaana wa tacaala waxaa noo weliya rasuulkiisa waxaa noo weliya mu'miniinta waa kuwe aladiina yuqiimuuna salaata wayu'tuuna zakaata wahum raakicuun waa dadka ilaahay ka cabsada waa dadka allah subxaanahu wa tacaala caabuda dadkaasaan noo weliya dadkaasaan noo xiriira dadkaasaan ku dayanaynaa dadkaasaan jecelnahay dadkaasaan yani waxa weeye tabarugaynaa midkaan ku garanay inuu naga cibaado badan yahay oo naga wanaag badan yahay allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisu ma sinna waan ku tabarugaynaa waxaan leenahay ilaahow qofkan barakada uu leeyahay ilaahow waa kugu su-aashay wax igu sii u fiirso warkaas ah, u fiirso ilaahow qofkan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam barakada uu leeyahay waatan tan fiiri waxaan rabaa warkaa faahfaahintiisa haddii la rabo waktigu markuu soo noqdaan faahfaahinaya insha allahu tacaala haddii waktigu dhammaado waa yani taas waxaan uga gudbayaa in la faahfaahiyo ah. bismillaah halka daqiiqa waxaan leeyahay sheekh musdafa inuu ka warwareegaa baan arkaa su'aalaha war jamaacada ud ka tirsan tahay mas'alada qabee ka jawaab anu jamaacadan ka tirsannahay haddii kalena beryanka ahadhe kutubkaas waa akhrisaa maxamed cabdiwahaab labada midaa lagaa rabaa ha ka gagambanin su'aalaha waa lagaa rabaa inaad ka jawaabto su'aalaha maxamed cabdiwahaab aan ku haysana adaa ka tirsan waa inaad nooga jawaabtaa bsmi illaahi walxamdu lilaahi uma asalaatu wasalaamu ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu wa rasuuluh horta akhyaarey ninkii rabay inuu nimankan barto maanta bannaanka isu soo dhigay ilaahay baana ku mahadsan afkooday ka tufayaan awal waxay qarin jireenba waxaa kuu soo haray jamaacadee ka tirsan tahay buu ugu celceliyey anigu muslim baana ilaahay baana wuxuu yidhi huwa samaakum almuslimiin muslimiin baa alla idinku magacaabay jamaaca waxa la yidhaahdo meeshaan iskuma haynaa caqiidaan isku haynaa shirkiga ka bax iyo maya shirki ma ahan wuxuu shiikhu caddeeyey ninka odaga hadda hadlay nebiga in laga barakaysan jiray waa sax saxaabadina waa laga barakaysan jiray yaa waay saxaabiga laga barakaysan jiray sheega saxaabi inta loo tagay biyuhu ku weysaystay la cabay timihiisa laga barakaystay meeshu ku weysaystay ama wejiga ku dharay laga barakaystay meelay ku taalla male laakiin ii ducee haddaan leenahay qof kastoo khayraan ku naqaan walaalo ii ducee ka barakaysi lama dhaho taas ii ducee qof nool ilaahay baa nebigiisa amraya oo odhanaya muslimiinta u dembi dhaaf ilaahay weydii bal aayadba alla wuxuu ku leeyahay dadka mu'miniinta ah walowlaa annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faastakfaru allah wastakfara lahum arasuulu lawajadu llaha tawaaban raxiima qof nool ii duce iskuma haysan laakiin waan ka barakaysanaynaa qofkaan khayr u aragno isagoo ka wada hadduu weysaysto biyihiisaan cabbaya dhididkiisaan ismarinaya maradiisaan ka barakaysanaya qabrigiisa ciiddiisaan qaadanaya waxaas marka qofka la gaarsiiyo oo ilmihii lagu daweeyo oo xoolihii lagu daadiyo ciidii bannaankay taalla inay tahay shirki oo maxay shirki ku tahay waa barakaysi anaa ka jawaabay xadiidkii daatu anwaadi tirmidi ku yaalay nimankii nebiga la socda calayhi salaatu wasalaam sideedaba culimmadu saddex bay barakaysiga u qaybiya shay barake leh in la barakaystana ay tahay ay bannaan tahay sida qur'aanka iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam shay aan barake lahayn in la barakaystaana shirki tahay sida dhirta geedaha dhaga haddaan iska barakaysto maxay noqonaysaa shirki waay iyo shay barake laakiin aan la amrin laga barakaysto sida kacbada oo kale kacbadana ismarmariso kuma banaana maxaa yale nebigu ma jirin waana barakaysan tahay maka way barakaysan tahay ciiddeedana kama barakaysan kartid idan saddexdii nooc maba kala yaqaanaana waa isku xambaarsadeen u kaada yaraalahada waxayna yidhaahdeen saxaabadu waa laga barakaysanaya qofkii khayr lagu yaqaana waa laga barakaysana waxaan u soo qaadayaa geedkii daata anwaad nimankaasu geedka uma sujuudin kumana tawaafin geedaha waxaa la suranayey seefaha seeftaasaa barakoobaysa dagaalka marka lagu galana aan nina hor istaagan siday rumaysnaayeen mushrikiintii xadiidkii abiwaaqid ilayfiy ee ku sugan tirmidi wa saxiix alalbaaniy fii saxiix iljaamic wuxuu yidhi mararnaa bisidra geed gobaan soo agmarnay faqulnaa yaa rasuula allahi jacil lanaa daata anwaad kamaa lahu daatu anwaad annagana geedaan ka barakaysanno on seefaha suranno iyaan u baahannaha sida mushrikiintuba u geed ay ka barakaystaan jawaabta nabiga dhegaysta marka soo barakaysi maaha waxay samaynayeen ma sujuudayeen ma ku dawaafayeen seefahay suran jireen ninkaanu islaam wa ah. ilaahay buu waxiday sanamkii bay soo burburiyeen labaatan cishay muslimiin wa kunnaa xudathaau cahdin bikufrin buu leey saxaabi abuwaaqid ilayfi markaasaanu gaalnimo ka soo baxnay buy dhaqankan iyo barakaysigan iyo caadadan shirkiba uma maleeyo si hadda kuwan baa laga yaaba aanay shirkiba moodaynba wuxuu yidhi geedkaanaan ka barakaysanna rasuulka allo anagana geed gaba noo samee qaala calayhi salaatu wasalaam allahu akbar qultum waladii nafsii biyadi kama qaalat banu israa'iil limuusa ijcal lana ilaha kamaa lahum aaliha allahu akbar walilahi alxamd anaa takbiirsaadinka maaha igukaadii fursadaa siinin ay ku buuqaan marka ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisu wuxuu sheegay allahu akbar waxaad ku hadasheen buu yidhi hadalkii reer binu israa'iil nabi muuse ay ku yidhaahdeen oo ah ilaah noo samee sida gaaladu ilaahu leeyihiin geedkii laga barakaysanayey nebigu muxuu ka soo qaaday inuu noqday ilaah ilaah haddii laga wado waa macbuud ayagoo ka dhagax ka barakaysato geed ka barakaysato qabri ka barakaysato muxuu isu bedelaya ilaah qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi isagoo ka digaya arintaas allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaah ha ka dhigin qabrigayga wathan la caabudo wathanan yucbad xadiidka imaam maalik buu ku yaalaa waxaana saxiix yeelaya albani raximah allahu tacaala qabrigayga allah waha ka dhigin wathan la caabudo muxuu ka wada nebigu in laga barakaysto lagu tawaafo ciid laga qaato waa intii isagoo nool waa laga barakaysanayey waysadiisaa la cabayey ma maqasheen saxaabi inta ciid yimid qabriga nebiga ka qaatay ma maqasheen saxaabi markuu nabigu dhinto u yeertay yaa rasuulullahi madad yaa xabiiballahi madad yidhi jabkooday ka tiri waxaanu ma aha diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ilaahay diinkiisii oo la inxiraafiyey waa shirki dad masaakiina lagu baabi'iyey oo la yidhi habartii masaakiintayd awliyada u yeero ku tawasul ilaahay karaamadiisu wax kugu siinayaae u yeero sheekh hebel markaasa la awowgay waan cuskaday sheekh hebelow habartii waa ku luntay odaygii waa ku lumay ummaddii naar bay u wadaan waa idinka fujinaynaa ummadda ummadda waa idinka fujinaynaa wallahi ilaahay keliyaha loo yeerto maxaa ka fiixan ilaahay keliya u yeertaan idinku haysannaa adinkuna waxaad ku warwareegaysaan qabri iyo shiikh iyo weli maxaa weli iyo qabri ninkaan dhintay hadduu khayr lahaa ilaahay buu la hortegay hadduu shar lahaana ilaahay buu la hortegay adiga nool yaa ku abuuray maxaase lagu abuuray wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun uma aanan abuurin jinka iyo insigu inay caabudaan mooye cibaadadii waxaa ka mida ah isku dullayntii u khushuucidii magangelidii barakaysigii u hoggaansamidii haddaad cid kale u leexiso oo wuxuusan alla barake inaad barake ka raadiso nebigaa sheegay waa shirki oo kii geedka ka barakaystau nabigu ku tilmaamay inuu samaystay ilaah aan alla ahayn waxaan u soo gudbayaa dadkan meesha taagan gaalu u yaqaana u yidhi kadabta ya been baad sheegaysaa muslimiinta anigu mushrikiinta adinkaadi ku dhegana dadka ilaahay waxda wa ninkii alle keliya u yeerto oo meesha taaganow walaalkay baa taa allahu akbar ninkii alle u shariig yeelo oo halkan taagan ama maqanna cadowgaygaa tahay soo diin moxamed maa khalaas ninkii alle keliya caabuda aniga ii walaala muslimiinta muslimiinta taagan buu leey gaalow idiin yaqaanaa ma dadka afka u geline <laughs> anaaba muwaxidiin muslimiina u aqaana oo kuwa tawxiidka difaacayay oo kugu diidan qabriga aad u yeehanaysa awliyada waxaan u soo gudbayaa awaysal qarani ii ducee baa yidhi sax ii ducee ma barakaysiba haa nebigaa ka dardaarmay saxiixulmuslim buu xadiid ku yaallaa cumarow waxaa ka iman doona magaalada waddanka yemen nimanka ka iman doona ku jir nin la yidhahdo waysal qarani waxaa ku tiraahdaa ii ducee weli kamaydaan jawaabin marka anigu ducaydi kuma haystee anaa kuntu waxaan ahaa maca idriisa lama irtaqa alculaa tii hore waa idin weydiiyey waa kilkishaa geliseen mid kale anaa kuntu ibraahim waxaa dhahaya dhegaysa adiga soo jeeso walina hamintaan rajo ka qabnaa isanaajini iska soo jeeso wa kuntu maca ibraahiima mulqan binaarihi wa kuntu waxaan ahaa nebi ibraahim markii dabka lagu riday yaa dhahaya jiilaani kuntu waaya wamaa baruda niiraanu ilaa bidacwati dabkii wuxuu la damay aniga dacwadeyda anaa idhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahiim haadaa huwa shirku lakbar nebi ibraahim xilligiisii muu joogay dacwadaydu dabkii ku damay xataa hadduu asagu allo u tuugay oo uu ka wada allaan u baryey ma ibraahim markii dabka lagu ridayo jiilaani joogi maya afar kun oo sano ibraahim laga jiilaani waa shan boqol oo sano ka kow anaa kuntu maca idriisa lamaa irtaqa alculaa baatilkooda meeshuu gaaray fiiri idriis baan la joogay markii samada loo qaaday nebi idriis oo alla yidhi wa rafacnaahu makaanan caliya wa aqcadtuhu waan fariisiiyey alfirdowsa firdowsa axsana jannatii jannadaydii ugu wanaagsanayd jannadii allaaba jiilaana loo tiriyey war kufriga ka weyn oo nimankaasu caqiidayn lahayn maxaa wa tawba ila allahi jalla wacula ina allaha huwa tawaabu raxiim geesinimaa loo baahan yahay inaad ilaahay u laabato qof walba tiraada wixii khalada bini aadamku waa khaldamaa ilaahay waa tawaab waa raxiim inaan idinku adadkeeyo waxaa keenaya tartiib inaan idinla hadlo rifqi ilaah idinla hadlaan rabi laakiin wixii nibaad ku cadcaddihiin baatil intaa leego laleey waan ka barakaysanaynaa aad dadkii la hor fadhido ilaahay ka xishooda ilaahay ka xishooda nimanyow toobadkeena rabbulcaalamiin usoo laabta dhallinyaraa tihiin odayaal baa tihiin akhyaar baa tihiin adduunyadan waa laga tegayaa ilaahay baa la hor istaagayaa ilaahay jiilaaniyo uwa isku weydiin maayo maxamed cabdiwahab ibnu taymiya ku weydiin maayo qaala allahu tacaala iyo qaala rasuululahi baa lagu weydiinayaa ilaahay ka baqa anigu wahaabiye noqdaydima dhihin ashcariye noqdaydima dhihin war ilaahay waxida bas ma dhama ilaahay waxida keliya fadal bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah ikhwaani eh, wax kale inaan ka hadlo ma rabo meesha waxaan isugu imaanaa maaha indha fara iska gelis raggan waxaan dareemayaa inay indhaha faraha ka gelinayaan oy waxa waaye dood iyo awood ay isticmaalayaan laakiin walaalayaal meesha waxaan isugu imanay waxaan isku haysana wax kale maaha alle keliya ha la caabudo ilaahayna asaga ayaa caddeeyey in keligiis waxa waaye subxana wa tacaala oo adduunkan u abuuray jin iyo insi inay asaga keligiis caabudaan ah, ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeya wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun wala subxana wa tacala ley laa awliyaa alla baryo ma dhihin walaa rasul laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal